بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المجمل والمبين والمجمل مجملكي ما كويان افتقر أباهضا ilalbayaani bayaan iyo caddayn ayuu u baahdaa walbayaanu bayaankuna ikhraaju shayi shayga oo laga saaro weeye min xayizi ilishkaal sifada iyo xaaladda ishkaalka ah ilaa xayizi tajallii sifada iyo xaaladda faydanka ana loo saaro wanasu naskuna maaka weeye laa yaxtamilu aan barhaynin ilaa macnan waaxidan macno qura mooye wax kale wa qiila waxaa la yidhi nasku maaka weeyaan ta'wiiluhu macnayntiisu tanziiluhu soo dejintiisa uun ay tahay wa huwa mushtaqun waxaa laga ishtiqaaqday min minasati alcaruus aroosadda kursigeegii wahwa lkursiyu waana kursiga kursigii aroosadda waaahiru wlmuwal waaahiru daahirku maaka weeyaan ixtamala ixtimaalo oo badha amrayni laba amar ayuu badhaa axaduhumaa midkood ayaa adharu ka muuqaal badan min alaakhari ka kale wayu'awalu waa la awilayaa aldaahiru daahirka bidaliili daliil baa lagu awili wayusamaa waxaana lagu magacaabi aldaahiru bidaliil kii daliilka ku daahiray baa la odhanayaa ama daliilka ku muuqday baa la odhanayaa ee muuqaalkiisuba daliilka uu ahaa culima waxaynu ku jirnaa qaybtii alfaadda macrifada qaybta alfaadda ku tacalluqda baynu ku jirnaa alalfaad alfaaddu waxay u qaybsamaysaa mujmal iyo mubayan iyo nas bay noqonayaan almujmal walmubayan wanas waxay culimmadu yidhaahdeen mujmalka marka laga hadlayo waa inaan tacriifkiisa ka hadallaa waa inaan asbaabtiisa ka hadallaa waa inaan tusaalihiisa bixinnaa tusaalaha uu mujmalku leeyahay waa inaan bixinnaa haddaba mujmalka marka tacriif ahaan aan uga hadlayno mujmalku waa ismi mafcuul oo min ajmalo ka yimid ajmala mujmal waa almajmuuc wax la ururiyey oo kale weeyi istilaaxa culimada mujmalka marka laga hadlayo ereyga mujmalka ah waxay mujmalka ku tilmaamaan maftaqara ila albayaan wixii u baahan cadayn ereygu maalan laba macno ayuu leeyahay waa erey laba macno leh oo mushtaraga ah. labadaa macno ee mushtaragaa ah uu ereygu leeyahay ayaan la kala geranayn labada macno kolba kii looga jeedayey waa mujmal baa la odhanaya markaa mujmal maadaama ereygu luqadda laba macno uu ku leeyahay labadii macno ee uu ku lahaana wax rajaxa in kan looga jeedo lama hayo mujmal weeyaan wuxuu u baahnaanayaa kolkaa bayaan bayaan shayba inoo bayaamiyo inoo fayda ama shay inoo cadeeya ayuu u baahan yahay markaa mujmalku sabab aynu labadan macno ku kala rajaxnaan lahaynin eray laba macno leh kana qaado oo ku macnee kana ha ku macnaynin dee waa arrin adag weeyaan maxaad ku kala xulatay ereygani laba macnuu lahaa labadii macno maxaad ku kala xuratay kolka quraanka waynu ka helaynaa kiyo ereyo laba macno lala isticmaalayo oo labadii macno la karin lahay kulba looga jeedo axaadiista rasuulkana waynu ku arkaynaa salawaatu rabbi wa calayhi hada huwa almujmal walmujmalu mujmalku maa ka weeyaan iftaqara u baahda ila albayaani bayaan iyo caddayn ayuu u baahdaa bayaan buu u baahdaa bayaanka mar waxa weeye tabyiin baa looga jeedaayo waa caddaynta bayaanka marna waxaa looga jeedaa maxalka la cadaynayo bayaanka mararka qaarna waxaa looga jeedaa mubayinka ka wax caddaynaya ka wax caddaynaya ayaa la odhanaya haddaba mubayan haddii la yidhaha waa marka maxalka oo kale mubayin haddii la yidhaahdana waa ka wax caddaynaya oo kale almubayan la caddeeye almubayin caddeeye saasuu noqonaya walmujmalu mujmalku maaka weeyaan iftaqara u baahda baahdaa ilalbayaani bayaan iyo cadayn ayuu u baahdaa shaygani waa in la caddeeyaa haddaan la cadaynin dee seedu kala qaadani labadan macno ka looga jeedo maxaad ku garan walbayaanu bayaankuna ikhraaju shayi waa in shayga laga saaro min xayizi ilishkaal xaaladda ama sifada ishkaalka ah ilaa xayizi tajallii xaaladda ama sifada faydanka ana loo saaro shaygii waa in ishkaalkii haystay laga saaro ishkaal la-aanna loo soo saaro wax cad uu noqdaa horta kaasi waa waa waa ijmaalka tacriif mujmalka tacriifkiisii talow asbaabbaa mujmalka keentee asbaabta mujmalka keentaa waa maxay aayaddan inaynu nidhaa waa mujmal lafdigan inaan ijmaalka asbaabbaa keenta waxa ugu horeysa cadamu cadamu macrifati lmuraad macnaha loo jeedo in la garan waayo waa kow waxaana sababuga waa ishtiraagoo dalaaladiisa ayaa ayaa iyo ishtiraag ku jira waa la wadaagaa dhowr macno ayaa wadaaga kolka ama mufrad ha noqdo waxaa ishtiraag uu ku jiraa mufrad ha noqdo ama jumlo iyo murakab ha noqdo midkuu dooni ha ahaadee waxaa laga yaabaa ishtiraag inuu ku jiru mushtarag yahay oo ka lagu macnaynayo kolkaa hadal uu ka yimaad hadduu murakab yahay aayadda qur'aanka ah bal u fiirso aayaddan qur'aanka ah ilaahay wuxuu inagu yidhi ilaa an yacfuuna ow yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax ilaa an yacfuuna inay dumarku wax cafiyaan mooyaane dumarku inay cafiyaan mooya ilaa an yacfuuna waa dumar rag maaha ilaa an yacfuuna inay dumarku wax cafiyaan mooyaane ow amase yacfuwa ladiikii uu cafiyo biyadihi gacanta uu ugu jiray cuqdatu nikaax nikaaxa iyo guurka guntintiisuba ama ka guurka gacanta ku haya inuu cafiyo mooyaane baa layidhi aayaddan maxaa ka horreeyey aayaddan aayaddii ka horreysay bal soo qabta maxay ahayd aayaddan aayaddii ka horreysay ilaa an yacfuuna ow yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax maxaa ka horreeyey haye wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu maa faradtum haye ilaa an yacfuuna ow yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax aayadda ilaahay wuxuu ina leeyahay gabadh haddii aad furto gabadh baad horta guursatay kadibna gabadhii waad furtay adigoon taaban baad furtay adoon taaban ayaad gabadhii furtay maxay meher kugu leedahay gabadhii maadan taabano ismaydaan arag gabadhan meherna waad ku meherisay maxay meherkii kugu yeelan fa nisfu maa faradtum intaad u magacowdeen ama u qadarteen nuskeed bay gabadhaasi yeelanaysaa haddii laba kun oo doolar aad inantaa ku meherisay maxay kugu yeelan kun doolar bay kugu yeelanaysaa hadaba ilaahay aayadda wuxuu ka dambaysiiyey ilaa an yacfuuna inay dumarku iyagu cafiyaan mooyaane gabadhii la meheriyey hadday tidhaahda ka waran haddaba waaman cafiyeyba nus baan lahaaye nuskiina waan cafiyey hadday tidhahda ka waran dee ninkii waraaqduunbuu inanta siiniyo halkaasuu ka bixi wax meheroo lagu leeyahayne ma jirto ilaa an yacfuunada hore waa hadday gabadhu cafido nuskeegii haday cafido saasay waraaqda ku qaadani wax meheray qaadanaysaana ma jiro ilaa an yacfuuna ow yacfuwa ladii biyadihi cuqdatu nikaax inta mujmalki waa intaa dambe ow yacfuwa ama uu cafiyo alladii ka biyadihi gacanta uu ugu jiro cuqdatu nikaax nikaaxa guntintiisa guurka guntintiisa ninka gacanta ku hayaa inuu cafiyo mooyaane gabadhu hadday cafido saw nuskii ma dhaafin oo iskama daynin haddaba ka nikaaxa gacanta ku hayaa hadduu isna cafiyo ka war maxaa imanaya horta kaa kale looga jeedaa ka nikaaxa gacanta ku hayaa ma ninkii gabadha qabayba oo isagaa waxna fura dee waxna qaba mise waa aabbihii inanta dhalay oo isagaa wax meheriyo hadduu inanta meherin waayo inantii dee ma mehersamayso aabbuhu hadduu meherin waayo mma weli la-aan baa la mehersan karaa lama mehersan karo weli la haddaba aayadda ijmaalku wuxuu kaga jiraa dhinacaa dambe ow yacfuwa ladii biyadihi cuqdatu nikaax intaa ma aabbihii baa looga jeedaa weligii gabadhaa looga jeedaa mise ninkii gabadhaa looga jeedaa halkaasaa inooga baahan dee ninkuna gabadha meherkeega guurkeega gacantu ku haya nikaaxeega oo isagaa dee ilaahay u dhiibay maxay qawaamada isagaa waxna qaba waxna fura waa ninku weliga laftiisuna dee gabadha isagaa meheriye ama aan meherinaynin oo isaguna xaggaa gacantu ku hayaa haddaba ow yacfuwa ladii biyadihi cuqdatu nikaax intaa labada macnayayna ku macnan waa jumlo idin oo ka looga jeeda ijmaaluu ku jiro haddaynu nidhaahno weligii baa looga jeedaa weligaa looga jeedaa haddaynu nidha macnuhu wuxuu noqonayaa gabadhu nus bay lahayd nuskaa hadday iyadu cafido ilaa an yacfuuna inay dumarku cafiyaan mooyaane nuska hadday cafido ninku wuu furiyo bilaash buu halkaa kaga bixi waxna lagama rabo haddaynu aabbaha ka dhigno weliga aan ka dhigno ow yacfu waladii biyadi cuqdatu nikaax ama gabadhu cafin mayse aabbaheed baaba cafiy hadduu aabbaheed cafiyo niskii ay lahayd halkaasay ka bixiyo ninkii waraaqdunbuu bixini aabbaheed ama walaalkeed ama adeerkeed kolba ciddii weliga u ahayd haddii ay cafido niskii ay lahayd halkaasunbay ka bixi gabadhaasi waana la furayaa meher ay yeelanaysaana ma jiro haddaba midogow macnahan ila waxaa la doonaya inaynu ogaano fuqahada muslimiintu waxay yidhaahdeen gabadha halkaa iska taagan aabbaheedee meherkeyga ma cafin karo horta meherka ma aabbahaale mise inantaale meherka ma walaalkaale mise inantaale meherka ma adeerkaale mise inantaale meherka ma awowgaale mise inantaale inantaale soo inantu male inantu wax khiyaarkeega uga soo go'ay oo iyadu ay ku cafido mooye odayaal ka socdaa intay ninkii u tagaan ama ninka odayaashiisa intay u tagaan war meherkiina waanu dhaafnay gabadha noo fura iyo haye waxaas wax alle waxba kama jiraan weeyaan hantida cidda cafisku uu ka soconaya waa cidda iskale ciddale unbaa cafin karta ciddale unbaa cafin karta hadaba ow yacfuwa ladii biyadihi cuqdatu nikaax weligiisa kaan waxbaba cafin karaysa inuu ugu macnaynaynaa weligu mararka qaar buu wax cafiyaa oo inanta ka maarmaa inanta hadii la meheriyo oo ay waalato iyadoo la aroosan ayay waalatay ama weligu wuuba ogaaba inantu inay waalan tahaye wuu qariyey weligu wuuba ogaa inay inantani waalan tahaye wuu u qariyey ninkan uu siiyey buu u qariyey inan waalan baa ninkii loo meheriyey intuuna taabanin ayuu ogaaday maxaanku idhaahdaa wax meesha ka dhacay iyo isku qarintani waxay tahay buu ogaaday markuu hawshaa ogaadaa la yidhi inantii nus bay leedahay hadaad furayso nuskeegii keen inantu nuskaa may cafiyi way waalanta qofka waalan wax muu cafiyaa qofka waalani waxba ma cafiyo waxba ma cafiyo qof waalani haddaba yaa cafiyaya markaa hadii cafis laysla soo gaadho ilayn inantii way waalan tahay baynu nidhiye yaa ama cafiyaya ama aan cafiyayno halka inanta yaa matelaya weligaa markaa inanta matelaya inantu hadday sabiyo tahay oo iyadoo shan jir aha la meheriye la yidhaah shan ah, iyadoo maanta dhalata la meherin karaa maanta hadday dhalatay inanta waa la meherin karaa dee la guursan maaye marka la mehersado waa la iska sugayaa uun waa la sugayaa uun inta inantaasi inan noqonayso weyn waa la sugayaa hadday hadda dhalato waad meherin kartaa laakiin hadday uurka ku jirto ma meherin kartid haday hooyadu intay dhakhtarka tagto oo kombyuutarku ku yidhaa inan baa sidaa inantaa uurka ku hayaan meherinaya laga aqbali maayo maxaa la meheriyaa wax jiraa la meheriyaa dee laakiin waxaan la ogeynba cidima mehersan karto hadday dhalato oo la ogyahay inannimadeeda waa la mehersan inantii shan jirka ahayd ama lix jirka ahayd ama laba jirka ahayd baa la mehersaday markii la mehersaday inantani waa sabiyad ninkii guursaday ayaa damcay inuu ka noqdo arrinkii ma iyadaa lala xaali inantaa yaree laba jirka abaa ah lala xaali oo la odhanini herkaagii iska cafi ninkii uu odhanayaa mise iyada lala xaali maayo waa sabiyade weligeegaa lala xaali weligeegaa lala xaalaya markay inantu waalan tahay iyo markay inantu caruur tahay labada jeerba cidda cafiska gacanta ku haysaa waa ayo iyada matelaysaa waa weliga weligaana diintu waxay tidhi kolba inanta maslaxadeedu siday tahay unbaad weliyow yeeli kartaa weliguma waxaad moodaysaa inuu isaguni go-aan qaadanayo inanta maslaxadeedu sidee weeyi buu odhanaya kolba maslaxadda inanta ayuu ka talinaya iyo danta inanta dee weligu inanta yaree caruurta ah wuxuu guurinaya ama tawaale wuxuu guurinaya maslaxad markuu guurka ugu arko haday dhakhtaradu sheegaan inanta xanuunsanaysa haday guursatay nin heshay inay bogsani dee weligeega waxa la gudboonana inuu inanta ayo u raadiyo inanta nin ha u raadiyo oo nin ha siiyo ilan maslaxadeedii baa ninka ku jirte kolka inanta maslaxadeeda markaste waa in laga hadlaa oo weligu uu ka hadlaa welibana hadaba marka waa lagu macnayn karaa ilaa an yacfuuna ow yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax weligiiba wax afiyaya bay markaa macnuhu noqonaysaa waxaa kaloo dhici karta sow maynaan dumarku inay cafiyaan nuskii waxaa kaloo dhici karta ow yacfu waladii biyadihi cuqdatu nikaax ama ka zawjka ee gabadha furayaaba inuu cafis la yimaad oo muxuu samayn de wuxuu samaynayaa gebiba wuu wada siinaya meherku laba kun buu ahaa kun doolar baa xaq loogu lahaa wuxuu yidhi war kol inantaa inanimadeedii seejiyey oo maanta aniga ay igu magac raacday oo la odhanayo inantii waa la soo furay niyow meherkeegii waxba kala bari maaye meherkeegii oo dhammaystiran iga qaada buu yidhi kolkaa cafisku xaggee buu ka yimid nus aan lagu lahayn buu ahayoo xaggee ka yimid xaggiisuu ka yimid xagga zawjka ayuu ka yimid haddaba aayaddaasoo kale juska dambe ow yacfuwa ladii biyadihi cuqdatu nikaax ijmaal baa ku jira aayaddaa oo waa mujmal haddaba ijmaalku markuu murakabka galo waa sida aayaddaas oo kale zawjka in looga jeedo iyo weliga in looga jeedo labadaba waa dhici karaa sababta keentayna waa macnihii muraadka ahaa waa mushtarago macnihii muraadka ahaa baa la garan waaye waxaa looga jeedo waana murakab waxaa dhici karta mufrad inuu ku jiro ereygani mufrad haduu mufrad ku jiro mufradkii ismi buu noqon oo ficil buu noqon oo xaraf buu noqonaya waxaa dhici karta ismi halkaa yaalla in la yidhaa war ismigan maxaynu ku macnaynaa waxaa dhici karta in la yidhaha ficil halkaa yaalla ficilkan maxaynu ku macnaynaa waxa dhici karta xaraf halkaa yaala xarafkan maxaynu ku macnaynaa waa mujmal laba macnuu badhaa lama kala garanayo mid dee la rajaxo oo xoog oo la yidhahda kanaa toos looga jeedaa lama odhanayo ila nas maahe waa mujmale hadduu ismi ku jiro aayadda qur'aanka ee suurat lbaqara aayadda laba ilaahay wuxuu yihi wlmudalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru wlmudalaqaatu dumarka la dalaaqo ee la furaa yatarabasna way suganayaan bianfusihina nafahooga alaaata quru saddex quri haddaba mualaqaad la geray oo waa dumar la furay yatarabasnana la geray waa sugasho oo gabadhu mana guursan karto mana sheekayn karto gabadhu iyadoo ciddada ku jirta hadday sheekayso ama guursato inta in badan baa runtii looga soo joogay oo la og yahay dumar iyagoo ciddadii aan ka bixin intay guursadeen ilaahay uu dab kaga dhigay iyo dhama uu kaga dhigay oo dhib oo dhani uu u dhammaaday ilan arin ilaahay bay jebiyeen cuquuba ka laasimta cuquubadu aakharana way noqon kartaa oo aakhare ayaa gabadhaa loo cadaabaya dunawina way noqon kartaa xataa adduunyada waa loo soo dedejin karaa adduunyada lafteeda waa loo soo dadejin karaa mashaakil badan baa runtii dhacaa waxaan xasuustaa maalin baa ayaa niman maxkamadda ayaa qolaan wada hadalay kiis bay iga iiga warrameen hargeyse ka dhacay oo ilaahay yaabuun kuu keenayo waa nin inan furay inantu intay ciddada ku jirta miyay sheekayn kartaa ma sheekayn karta iyadoo uur la nin kale la siiyey iyadoo uur leh ayaa nin kale la siiyey hadda waa uur dhowr bilood ah toddoba bilood oo dhadhow ah ayaa nin kale la siiyey waa iyaduna way is og xaafadooduna way ogtahay laakiin ninka hore ayaa lagu yar xanaaqay oo dee waa lays yar ficishaday ficishigii ayay ilaahay xadkiisii uga tallaabsadeen dee ninkii daacad buu iska aha guursanayayoo habeenkii u horreysay inantii markuu arkay unbuu naxdin wax alla wuxuu sameeyo ayuu garan waayey kiiskii halkiibuu ku fashilmay haddaan ilaahay laga baqaynin runtii dhibaatooyin badan baa dhacaya haddaan ilaahay laga baqaynin dhibaatooyin aad u badan oo fool oo dhinaca diinta laga gelayo ayaa imanaya mar haddaba aayaddaa qur'aanka a walmuallaqaatu yatarabasna bianfusihinna intuba way cadyihin alaaa intuba way cadyihin laakiin quru eeg quru ereygaa quru'ihi waa ismi luqa alcarabiya quru waa jamco mufradkiisu waa qur'i ereyga qur'i a ah maxaa luqa alcarabiya loo yaqaanaa maa huwa alqur'u qur'iyow maxaa tahay waa aayaddaa qur'aanka ah alaaata quru qur'igu laba macno ayaa loo yaqaanaa maydhiga caadada laga maydho qur'i waa la yidhaahdaa caadada lafteedana qur'i waa la yidhaahdaa hadaba alaaata quru maxaynu ku macnaynaa aayada qur ah ma maydhashada caadada laga maydhanaya oo gabadhii waxaan idhahnaa saddex maydhi mise waa aragtida dhiigga la arkayo oo inantii waxaynuna saddex dhiig arag ma ogtahay hadda inay kale wakti badan yihiin maydhiga iyo aragga dhiigga yaa badan maydhiga maydhiga maydhigaa badan wati maydhigaa wakti dheer waxay ka dhigan tahay dhiig arag dhiig markaad aragto dhiigga laguma tirinaye ka maydho maydhigaasaa laguu tirinaya maxaa laguu tirinaya eg dhiiggii haddii inantu ay aragto toddoba dharaarood ama ay aragto shan iyo toban dharaarood ama ay aragto afar dharaarood dhiiggan lama tirinayo shan iyo toban hadduu socdo lama tirinayo duhriga ka dambeeya kow laga odhanaya shan iyo toban dharaarood oo dhan baan loo tirinaynin duhrigii ka dambeeyey baa kow loo yidhi inantii duhrigii bil idil bay daahir ahayd bishaasi waa kow uun dhiig kalay aragtay dhiiggaa kale lama tirinayo shan toban dharaarood buu socday laba bilood bay inantii maraysaa weli waa kow unbay haysataa dhiiggii koobaad shan buu ka socday dahaaradiina bil bay ahayd dhiiggii labaadna shan dharaarood buu ka socday imisay e maraysaa waa laba bilood oo dhamaystiran soo aha maxaana loo tiriyey haddii quri aynu nidhaa maxaa loo tiriyey waa hal bay haysaa weli laba bilood iyadoo maraysa hal haysaa haddaynu dhiig u tirinaynana imisay noqonaysaa labay noqonaysaa ka saddexaad markay aragto ayay nin guursan kartaa ama ay sheekayn kartaa ilan gabadhu iyadoo caadale waa la mehersan karaaye gabadhu daahiruun inay tahay maa xilliga la meherinayo ma waxaad moodaya in iyadoo daahiruun la mehersan karo may kulanka iyo meherku way kala duwan yihiin iyadoo caadale iyadoo daahira intaba waa la mehersan karaa dee kulankiibaa ka duwan haddaba imaamu shaafici aayaddaa qur'aanka ah wuxuu ku macneeyey quriga duhri buu ku macneeyey wuxuu yidhi gabadhu waxay ku caado tirsani saddex duhri ayay ku caado tirsani halka aimada qaarkood sida imaamu axmed oo kale sidaa filaya iyagu ay qaateen cagsiga oo ay yidhaahdeen saddex dhiig imaamu shaafici wuxuu u qaatay kan horta hadafka laga leeyahay waa maxay sidaba horta tarabuska ciddada hadafkeegu waa maxay ciddada ujeedo iyo hadaf ayaa laga leeyahay ciddada gabadhu ciddo tirsata marka la leeyahay hadaf baa laga leeyahay dan laga leeyahay soo caynkaa ma aha danta laga leeyahay waa bara'atu rixim gabadhan in la hubiyo riximkeega iyo ilmagaleenka inay wax ku jiraan ninkii hore uu lahaa iyo inayna waxba ku jirin taasaa la kala hubinayaa socaynkaa maaha baraa'adaas iyay kusii caddaanaysaa buu imaamu shaafici yidhi muddaba muddobay ka dheer tahay dee waa yaqiintii unbaa sii kordhaysa buu yidhi dee haddaba maadaamo ereygani laba muddo uu badho muddo gaaban iyo muddo dheer maadaamuu badho aayaddanna aynaan garanaynin ilaahay kuuga jeeda inay muddada gaaban tahay iyo inay muddada dheer tahay ilayn ereygii waa afcarabi afcarabigana labada macnaba uu leeyahe ka dheer iiga dhiga buu yidhi kaasaa baraa'ada si hubinaya waxba kaa xumaan maayaan buu yidhi ka dheer haddaad qaadato hal wax kaa xumaanaya ma jiro waayo inantii waa lasii hubiyey uun laakiin ka gaaban haddaad qaadato oo ilaahay subxaanahu watacaala muddada dheer uu jeedo dee inantii way dambaabtay ilan muddadii dhe iyadoon u dhammaanin bay hawl kala gashee ay bad kala gashayee ismi weeyaan haddaba walmudallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruu ereygaasi waa ismi weeyi ismigaasi labadaa macno ayuu badhaa imaamu shaafici iyo imaamu axmed sidaas ayay u kala macneeyeen ama labadaa qowl oo kala duwan bay ku yeesheen waxaa dhici kara ijmaalku inuu ku jiro culimo ficil inuu galo sida aayadda qur'aanka rabbi uu ku leeyahay waleyli idaa cascasa ereyga cascasa baan ujeednaa waleyli habeenka ayaan ku dhaartay idaa cascasa cascasa waxaa dhici karta inuu yahay eeg aqbala habeenku markuu kusoo qaabilo waxaa kaloo dhici karta inuu yahay adbara habeenku markuu sii gabalku sii dhacayo ma waa beriga mise waa gabaldhaca waleyli habeenkan ku dhaartay idaa cascasa markuuna soo qaabilo ee habeenku gabalku sii dhacayo habeenku uu soo socdo mise idaa cascasa markuu waagu sii dilaacayo habeenku sii baxayaynu nidhaahna labada macnaba uu badha waa ficilkii oo ijmaal uu ku jiro oo labada macnaba bara weeye waa ficil buu ijmaalkaasi galay waxaa dhici karta culimo ijmaalku inuu xaraf galo rabbigeen aayad qur'aana wuxuu ku yidhi fatayamamuu saciidan dayiban famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu ereygaa minhu ya baan ujeednaa minhu minhudu ereyga min ihi af koob iyo labaatan macnoy leedahay ereyga min af koob iyo labaatan macno ayuu ereyga min ihi afcarabiga u soo arooray halkan hadaba laba macno ayay badhaa inay ibtidaa'ulqaayo tahay iyo inay atabciid tahay labadaa macno unba hadda halkan suurtagala minta in looga jeedo minhudaa ma ibtidaa'ulqaaya mise waa atabciid labadaa macno ayay mintani badhaa aayadda qur'aanka ayaan ku macneeyaa waa gebagabaysigii rabbigeen wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala fatayamamuu gebagebaysta saciidan caro iyo ciid ku gabagabaysta dayiban dayib ah oo wanaagsan tu annijaasa hadday noqoto dee nijaastu maaha dayib famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wejiyadiina wa aydiikum iyo gacmihiina minhu xaggiisa haddaba markaa aynu nidhaahno ereygaa minhu iyo ilaahay aayadda qur-aanka inoogu sheegay koob iyo labaatankii macno ee luqa carabiya mintu ay lahaan jirtay ma a tabciid baynu ku macnaynaa mise ibtidaau lgaayaan ku macnaynaa labadaa macno ayaa hadda halkan isciriidiyanaya oo tartan ku jira labadaa macno laba kala garanaya mid lagu macnaynayo labadaa macno macnahoogana kolba kaad ku macnaysada aayaddii xukun kalay qaadanaysaa xukun kalaa meesha ka imanaya maalan gidaarkan ma ku gebagabaysan karnaa maalan qurudu halkan yaalla ma ku gebagabaysan karnaa waxaan ciid iyo caraba ku jirin oo halkan iska yaala wax kaasoo raacayaaba ma jiro labada gacmood markaad saa u duldhigto waa gacmahaagii oo nadiifa ah kuusoo noqonaya ma ku gebagabaysan kartaa dooxeennanoo ciid yaroo nadiif ah oo qururux intay dushaa sare soo fuushay ay biyo mareen markaad saa u dhigto khamiiska cad ayna waxba ka soo raacaynin ma ku gebagabaysaa qururuxa oo sidan ma idhaahdaa aimada qaarkood haabay yidhaahdeen qolada minta ibtidaa ka dhigaya ibtidaaulqaaya qolada ka dhigaysa haabay kuleeyihiin waad ku gebagabaysan gidaarkani hadduu ciid ka samaysan yahay halkanna hadday carra ku jirto gacmahaaga waxbaba soo raacine imaamu shaafici wuxuu yidhi maya anuu waxaan ku leeyahay waxaad ku gebagabaysan kartaa laazim waa inuu yahay wax uu adiga jidhkaagan wax ka soo raacayo waa in meel uu boodh kaa soo raacayo baad ku gebagabaysan kartaa ama gidaar ha ahaado boodh ka samaysan ama dhul ha ahaado ciid iyo cara ay taalo markaad gacmaha saarto gacmahaaga waa inuu wax soo raacayo waayo mintana tabciidiyo abuu qabaa imaamku mintani waa tabciidiyo oo minhu ay bedh isaga ka mida ay bacduhu baa lagu leeyahay war bedhkii ku gebagabayso oo bacdigii waa inaad ku gebagabaysataa saasuu imaamku ku macneeyey fatayamamu ku tayamuuma saciidan saciid ku tayamuuma saciidka kullu maa fawqa alardi bay ragga qaarkood ku macneen ama calaa wajhi alardi saciidan saciid ku tayamuuma saciidka imaamu shaafici turaab buu ka dhigay saciidka oo dayiban dayiba oo famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wejiyadiina iyo wa aydiikum gacmihiina minhu xaggiisa minhu minhu barhkii minhu barhkii waa inuu shayga farahaagana ay qaybi soo raacdo qaybta kalena ay farahaaga soo raaci weydo markaa unbaa la odhanayaa waa tayamum iyo gebagabaysi waad ila socotaayo mintaasina waa ijmaalkii oo xaraf ku jira weeyaan haddaba iminka waxaynu marnay afar qaybood ijmaalku inuu tarkiib galo ijmaalku inuu ismi galo ijmaalku inuu ficil galo ijmaalku inuu xaraf galo soo afar maaha afartaasoo afartuba qur'aana iyo afartaasoo afartuba xadiid ah maxay noqonayaan sideeddaa qaybood ayaa halkan haddaba inoo soo gelaya waa qeybta koobaad ee ishtiraaga aan ku macnaynay waxaa dhici kara ijmaalku inuu meelo kale galana way dhici kartaa oo ijmaalku wuxuu gelayaa macrifatu sifa shay baa lagu amray sifada sida loo qabanayo ayaadan garanayn dee ijmaal baa ku jira masalan aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi wa aqiimu salaata war salaada ooga aqiimu salaata salaada ooga salaada oog baa lagu yidhi salaadu inay ragcadu afar rukuucood leedahay inay hal rukuucood leedahay dee qur-aanku ma sheegin qur-aanku sheegay hal rukuuc iyo afar rukuuc iyo inay inay inay sujuuduhu ay yihiin afar iyo inay toban yihiin iyo inay laba yihiin lama sheegin taagnida waad aragtaa hadda waxaa lagaa doonayaa aqiimu salaata ilaahay markuu salaada oog ijmaal baa aayaddan ku jira mujmal baa ku jira oogiddan salaada xagga sifadeeda ayaan la garanaynin sifada tilmaanta sida loo oogayo waxaa inoo bayaamiyey sunnada nebiga rasuulkaa yidhi sal allahu calayhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli war u tukada sidaadii aragteen inaan u tukanayo waa kow waxaa kaluu rasuulku inoogu inoogu bayaamiyey xadiidu muxsinu salaatihi ama xadiidu musii salaatihi ninkii salaada wanaajiye ama salaada xumeeyey xadiidkiisiina waa laynoogu bayaamiyey oo si weyn baa laynoogu bayaamiyey waxaa dhici karta ijmaalku inuu xagga miqdaarka iyo qiyaasta la bixinayo u galo ilaahay markuu leeyahay waaatu zakaata war zakada bixiya qadarkee la bixinaya miyaa la sheegay sunnada ayaa inoo bayaamisay oo sunnada inoo bayaamisay xadiid shalay aan soo dhiganaynay buu ahaa fii ma saqat samaau alcushru qiyaastii yaa marka ilan qur aatu zakaadun buu ku yihi bixi hantidoo dhan maad wada bixin ma labaad u kala qaybin ma afar baad u kala qaybin maalkaaga inteed bixinaysaa qiyaastu waa maxay rasuulkaa bayaamiyey sala allahu calayhi wasalam zuruucda iyo xagga mawaashida iyo shay kasta waa laynoo bayaamiyey xagga e, lacagta iyo wax kasta waa laynoo bayaamiyey almujmalu walmubayan walmujmalu mujmalku maaka weeyi iftaqara u baahda ama u baahday ilalbayaani bayaan shay u baahan in la bayaamiyo ayaa la yidhaahdaa mujmal walbayaanu bayaankuna ikhraaju maa kii saaridiis ikhraaju shayi shayga oo laga saaro weeye min xayizi lishkaal sifada ishkaalka ah ilaa xayizi tajallii sifada faydanka ana loo saaro wanasu naskuna maaka weeye laa yaxtamilu aan barhaynin ilaa macnan waaxidan macno qura mooye wax kaluu badhaaba ma jiro waqiila waxaa la yidhi maaka weeyaan ta'wiiluhu macnayntiisu tanziiluhu soo dejintiisa ay tahay nas baa culima jirta iyadana halkan aynu doonayno waxaa la yidhaha aayaddaasi waa nas ama qowlkaasi waa nas baa lagu odhanaya naska maxaa looga jeedaa waa ereyga hal macno uun leh laba macno iyo saddex macno iyo afar macno oo la kala garan waayo mabaleba hal macno oo qura ayuu leeyahay macaani badan oo la kala garan waayo male culimmada qaarna waxay yidhaahdeen nasku waxa weeye ka macnayntiisu ay ku xidhan tahay soo dejintiisa uun saa marka loo soo dejiyo waxaad odhanaysaa bes halkaa ii daaya anigaa macnaha garanaya bal hadda u fiirsada muxamedun rasuulullaah macnaheegu waa maxay muxamedun rasuulullaah muxamed waa rasuulkii ilaahay aayaddaa ma ijmaal baa ku jira mise waa nas caadiya ma waxay leedahay cali waa rasuul mise abibakar waa rasuul mise cumar waa rasuul mise rasuulku waa rasuul baa laleeyahy maxamed waa rasuul rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam risaaladiisa inuu rasuul yahay bay inoo bayaamisay ma odhan karaysid adaba rasuulku dhowr macnuu lahaaye kee looga jeeda ma odhan karaysid adaba muxamedka laga hadlaya waa kee maxaasoo dhan ma odhanaysid waa meesha waa nas weeyi nebi maxamed sala calayhi wasalam inuu rasuul yahay ayay toos u caddaysay aayaddaasi waa nas haddaba muxamedun rasuulullah naskii wey marka lagu leeyahy liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin eg waxaynu haynaa nisaa ma la garanaya dumarka ma la garanaya mise waxaynu odhanaynaa dumarkan laga dhaaranayaa waa kuwee gabadhadan guursan ma ka dhaaran kartaa horta maad furi kartaa gabadhadan guursan haddaad tidhaahdo ka waran gabadha aan guursado hadda dhalinyar baa tahay weli maadan guursan ari maqladadow baa tidhi mar alla marka aan guursado laba maalmood markaan qabo waaban furayo hadda markhaati ka ahaada baa tidhi laba maalmood kadib waan furay miyay furmaysaa may furmaysaa ma furmayso dee maxaa furmaa qofku wuxuu qabaa furmee maxaad qabtaa xal waxaad qabta male kolkaas suurtagal ma aha qofku qofuuna qabin waan sii furaya ma oran karo wuxuu dooniba ha yidhaahdo waa hadal iska laaqiyo iska banaan dhacay unbaa laga soo qaadaya wanasu nasku maaka weeyi laa yaxtamilu aan barhaynin ilaa macnan waaxidan macno qura mooye wax kale macno qura ayuu leeyahay shayga naskiihi wa qiila waxaa la yidhi maaka weeyi ta'wiiluhu macnayntiisu tanziiluhu soo dejintiisa ay tahay ka marka sidaa loo soo dejiyo hebelow ii macnee adan odhanaynin ee markaaba macnihiisa aad garanaysaa qolana naska yidhaahdeen wa huwa isaga mushtaqun waxaa laga ishtiqaaqday min minasati alcaruus gabadha caruuska ah caruusku horta waa gabadha cariiskuna waa ninka cariis iyo caruus baa kala jira cursi waa xafladda cursi waa cursiga laftiisa caruuskuna waa gabadha cariiskuna waa ninka cariis haddaba min minasati alcaruus gabadha aroosadda ah minasadeeda iyo kursiga yaree lasoo saaro ee siday gabadhaasi u caddahay aroosadii inay tahay kursiga noocaa ee ku fadhida ee loo garanayn labana ayna isku weydiinaynin ayuu naska macnihiisu u cad yahay baa lagu yidhi wahwal kursiyu waa kursiga gabadha lagu fadhiisiiyo kursigaa gabadha lagu fadhiisiiyo ayaa la yidhahdaa minasa halkaa culima waxaynu kaga baxnay mujmalkii iyo naskii ayaynu bartaa kaga baxnay almujmal wanas waxaa loo yaqaan الظاهر والمؤول با iyaguna jira الظاهر والمؤول hadaba culima الظاهر والمؤول marka laga waramayo maxay yihiin ظاahirka iyo muawalku sheekha ayaynu u dhaafaynaa oo ظاahirka iyo muawalka inoo macnayni waxay culimadu yidhaahdeen shayga haddii uu laba macno leeyahay shaygu hadduu laba macno yeesho ama aayad ha ahaado ama xadiid ha ahaado laba macno ayuu yeeshay labadii macno uu yeeshay midkood baa xoog badan midkood baa xoog badan hadii ka xooga badan lagu macneeyo waa daahir baad odhanaysaa aayaddaasi waa daahir bay ku tahay ama xadiidkaasi daahir buu xukunkaa ku yahay baad odhanaysaa laba macnuu leeyahay ka xooga badan baad ku macnaysay daahir baad odhanaysaa markaa almuawal waxaa la qaadanayaa almuawal waxaa la qaadanayaa labada macno ee lafdigani uu leeyahay ka xooga badan ma ahee ka laga xoog badan yahay haddaad ku macnayso oo qariino dheeraada aad hesho maxaad heshay markaad kaa ku macnaynaysid qariino dheeraada ayaad heshay ama nas kale ayaad heshay waxaad odhanaysaa muawalun bidaliil waa muawalun bidaliil oo daliil baan ku fasiray daliil kale ii fasiray sida looga jeedo daliil kale ayaa ii caddeeyey baad odhanaysaa bal haddaba ila soco waxa weeye nas waxa weeye daahirkii iyo muawalkii ayay iskugu jirtaa hadda aayadda qur'aanka ee suuratu maryam ku jirta ilaahay muxuu yidhi faquulii innii nadartu liraxmaani sawmaa faquulii waxaad tidhaa inanay innii nadartu liraxmaani sawmaa allaha raxmaanka ah waxaan ugu nadray soon haddaba lafdigaa soon ah ayaa laba macno leh soon ah ee aayadda ku jiraa laba macno leh wuxuu badhaa eeg labada macnuu asawmu sharci soonkan sharciga ah ee cuntada iyo cabitaanka laga afhaysto maalinta oo dhan kaasi waa sawmu sharci ka kale ee maanta laga xoog laga eefaaji marjuuxa ee laga xooga badan yahayna waa al-imsaak can ilkalaam waa kii luqada oo al-imsaak can ilkalaam aamus sawman waa aamusid mise sawman waa soomid maxaynu ku macnaynaa maryan maxay ilaahay u nadartay ma inay aamusto mise inay soonto labadaa midkay ku nadartay bal aayadda u fiirso faquulii waxaad tidhaahdaa maryamay inii anigu nadartu nadar ayaan galay liraxmaani allaha raxmaanka ee naxariista badan ayaa nadar u galay sawman soom baanan ugu galay inaan soomo so haddaba ereygaa sawman ah maxaynu nidhaahnaa ma aamusbaa oo waan hadli maayo mise waa soonkii sharciga ahaa soonka sharciga abaa ah xoog badan ilan gabadhani nadar bay gashay nadarkuna waa cibaado inay ilaahay u dhawaatay rabtaa waxaa ilaahay loogu dhawaana aamus miyaa mise soomid war dee soomidda sharciga abaa ah xoog badan inay soonto ayay ahayd eeg kolka daahirku waa maxay macnaha daahirkii waa maxay waa soonkii sharciga ahaa haddaba macnaha laga xooga badan yahay muawal bidaliilna waa maxay waa aamusid soonkaa waxaynu ku macnayni aamusid baynu ku macnayni oo kii laga xooga badnaa ah muawal bidaliil baynu ka dhigi oo maxaa sababay oo talow muawal bidaliil aynu nidhi isla aayad aayadahaa ka agdhodhow buu ilaahay ku yidhi falan ukalima alyowma insiya eegada soonkii baa laysku hayaa ka lagu dhigaya inay tahay soomid iyo inay tahay aamusid ilaahay aayad dambe unbuu ku yidhi falan ukalima alyawma insiya falan ukalima eeg fa'dani waa maxay waa tafriiciyo soonka waxa ka dhashay oo ka farcamay kol hadaan soonkaa ku nadray nadarkaa waxa ka farcamay falan ukalima inaanan dib ula hadal alyawma maanta insiyan qof insiyaba la hadli maayo insi aan la hadlayaa ma jiro haddaba eg aayaddani maynoo macnaysay maynoo macnaysay aayadan iminka soonkii waxa looga jeeda ma garanay ma soonkii sharciga ahaa ee daahirka ahaa baa looga jeedaa mise waxaa looga jeedaa soonkii aamuska ahaa maxaa looga jeedaa aayadda aamus waxa xoog badnaa in la yidhaahdo soomidii sharciga ahayd ile waa mawqic cibaado ayaan joognaaye gabadhani nadar bay gashaye laakiin haddana waxaynu ku macnaynay kii daahirkaa ah ku aan ahaynoo waa muawalun bidaliil muawal bidaliil wadaahiru daahirku naska la odhanayo waa daahir maaka weeyaan ixtamala bara amrayni laba amar ayuu baraa wadaahiru daahirku maaka weeyaan ixtamala bara amrayni laba amar ayuu baraa laba amar ayuu barayaa laba amar buu dhex olayaa axaduhumaa midkood adharu wuu yahay min alaakhari ka kale midbaa midka kale kasii muuqaal badan kaa muuqaalka badan marka haddaba aad ku macnaysaa daahir la odhan ka laga muuqaalka badan yahay markaad ku macnayso ee bidaliilin aakhare aad ugu macnaysana muawel baa la odhan wa yuawalu waa la awilayaa aldaahiru daahirkiibaa la macnaynayaa oo la awilayaa bidaliili daliil baana lagu macnayn oo lagu awili wa yusamaa waxaa lagu magacaabi aldaahiru bidaliil kii daahirka ku ahaa daliilka ayaa lagu macnaynayaa in shaa allahu tacaala cashirkeenni halkaa haynoogu jooga wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam